kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel wada joogtaan si walbad ino maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka ka yeeleen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbacod taarikda ku aasaysan tahay kowda bisha nofembar sannada laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah marinka rafax ee falastiin oo markii ugu horeysay la furay tan iyo markuu bilowday dagaalka falastiin iyo yuhuudda loona ogolaaday in laga bixiyo qaar ka mida ah dadka dhaawacyada ee falastiiniyiinta iyo dadka dhalashooyinka kala duwan haysta ee ku noolaa khaza wararkii ugu dambeeyey arrimaha ayaan soo qaadan doonaa xilli weli ay halkooda kasii socdaan duqeymaha maamulka yahuudu ka wadaan khaza xilli ay duqeeyeen saacadii ugu dambeeyey xeerooyin qaxooti oo ku yaala qeybo ka mida ah khaza qaybo ka mid ah waddanka ruushkana waxaa markaa laga daaray dhawaqa ama laga maqlay siiriga digniinaha duqeymaha kadib markii ay kordhiyeen duqeymaha ay geysanayaan droneskan duuliyaha lahayn ee ukrein kana fulinayaan gacanka kremia waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka ruushka ee ukrein bolivia waxay xiriirka u jartay gebi ahaanba maamulka yahuudda xilli dalal kale oo ku yaala qaaradda latiin america ay u yeereen danjirayaashooda qaarkoodna laga yaabo inay baxriirka u jiraan maamulka israel oo ay ku eedeen inay markaa xasuuq ka wadaan falastiin qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa orar gudaha iyo dibadda ayaa dhegeysan doontaan in mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka iran على الحلول كبيرة وبلقى شقاقي هالس كلنا فتيلي هذا العام jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar sheegini hayaankuna geedi weye caraadna ka yaabi mayni horseedku abaar ma sheegini hayaankuna geedi weye caraadna ka yaabi mayni hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar حبيبنا نتقاسي الكره والكره ودي cara hadda aan dhammayna ku jar hadalka ku jar yeere kale ayaa ka mid ah heystan ay ku luqeynayaan fanaaniinta xasan aan samatar iyo shankaroon axmed ereyada heystan waxaa iskale laaw raxmade abwaan maxamed cali kaariye laxankana waxaa iskale xasan aadan samatar taarikhda la qabtay heystan waa kun sagaal boqol sagaal daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyena maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war balinka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hooyaday qeybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudaganaa dhegeystayaalaaynu ku bilownee magaalada dhuusamareeb waxaa markaa xubno ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha dhuusamareeb geeda qoorow iyo xubno kale oo ku jira xukuumadda ay si adag uga hadleen dhacdadii faasha xumeyd ee xalay ka dhacday magaalada oo lagu dilay allah u raxmadee sheekh xasan diir iyo saciid tahliil maxamed oo iyagu e, markaasi kamid ahaa ganacsatada kasoo jeeda cadaado balse ku noolaa qeybo kamida ah galmudug gaar ahaana magaala madaxda galmudug ee dhuusamareeb cadaado ayaa lagu aasay labada marxuum allah u raxmade sheekh xasan diir shacade iyo saciid tahliil maxamed iyadoo oo markaa e, aaska kadibna xubno badan oo kamid ah waxgaradka aqoon-yahanka xubnaha ku jira xukuumadda galmudug nabadoonada iyo sidoo kale xubno kale ay si uga hadleen dhacdada gudoomiyaha dhuusmareeb geeda qorow oo isagu ka hadlay dhacdadan ayaa wuxuu ku tilmaamay dhacda aad u fooxxun wuxuuna sheegay nidaa u geli doonaan inay markaa lasoo qabto gacan lagu dhigo dadka gacan kudhiiglayaasha ee falkan foosha xun geystay wuxuuna ugu baaqay dhammaan shacabka hay-adaha amniga in lala shaqeeyo sidii ay ugu suurageli lahayd in gacanta lagu soo dhigo dambiilayaasha inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun dhammaan ka soo qaybgalayaalka meeshaan wasiirada iyo xildhibaanada culamaa'udiinka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo madaxda xaafadaha iyo ganacsatada iyo bahda saxaafadda ardayda mansab kasta oo meeshaan looga soo qayb galay salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay baa ummadda abuuray isagaan u laabanaynaa waxaan marka hore ka xunnahay ka tacsiyeynaynaa dhibaatadii foosha xumeed wuxuushnimada ahayd oo xalay ka dhacday caasimadda galmudug ee dhuusmareeb oo loogu geystay dad walaalo ah culamaa'udiin ah ganacsata ah wax ay geysteen aan la arag canshuur bixiyayaal ah magaaladan horumarkeeda iyo sidii maaragtay ay caasimadaha caalamka ula sinmi lahayd ka shaqaynayey dhimashadaas xalay foolxuunaho meesha ka dhacday oo dadka maaragtay ilaahay iyo ummaddiisaba dulmiyey ay geysteen arrintaasaan marka hore ka xunnahay eheliyadii walaalahaa dhintay iyo awlaaddoodii iyo aswaajoodii waa uga tacsiyaynaynaa reer galmudug oo dhanna waa uga tacsiyaynaynaa gaar ahaan runtii ma jiro annagaan dad nooga xanuun badan ragga xala meeshaa ku tegey sheekh xasan diirshe iyo siciid tahliil dad nooga xanuun badan maanta dadkay oon dhaleen ama kuwii la dhashay maahana ma jirto laakiin maadaama laga yaabo agoomihii badankoodii inay cadaado jiraan dadka reer cadaadood wareer xaaji waa uga tacsiyeynaynaa arrintaas waxaan uga tacsiyeynaah oo kale reer galmudug oo dhan iyo dadka reer dhusmareebeed markii intaas laga soo gudbo dadka xalay dhibaatadaa geystay waxay dileen diinta islaamka ay dhibaato u geysteen waxay dileen caasimadii galmudug waxay dileen dadka deegaankan degan oo magaca beesha cayr waxba la qarin maaye oo halkan caasimadda u badan magacooda dadka jooga oo waxgarta oo adduunka dacaladiisa iyo dalka gudihiisa ku nool inta waxgarata oo ka xunuunsata waxaan oo ilaahay darti u cibaadaysatay waxay dileen magacoodii iyo sharaftoodii iyo cibaadadoodii iyo noloshoodii intaba waxaan rabnaa halkan inaan ka caddayno dowladda galmudug waxay diyaar u tahay nimankaa in la soo qabto shareecada islaamkana la hor keeno wixii ay galeenna laga oofiyo waxaa laga rabaa reer galmudug oo dhan iyo dadka aan sheegay oo beesha cayr waxba kala warwareegi mayno galmudug caasimaddiisa magaalooyin badan oo astaahila inay caasimad noqoto ayaa jira inay caasimad dhuusumareebu noqoto waxaa lagu bixiyey juhdi badan xoolo badan wakhti badan codsi badan oo qabiil kasta oo reer galmuduga laga codsaday ugu dambaystii dadkii reer galmudug waxay naga aqbaleen meeshaan ayagoo dadka ka dhexaysay runtii awalna magaalo madax u ahayd gobolka galgaduud haddana caasimadda galmudug inay noqoto caasimadda waa loo kala badan yahay qabiilka cayr ayaa u badan dadkii walaalaha ahaa oo reer galmudug oo aan u yeernay oo halkaan maalgashanayey oo naftooda iyo maaragtay hantidoodii meeshaan keenay waxaa la yidhi dhisa saddex goor hadday dhaafto wax lagaxamdi naqan ma leh in maalin walba laamiga dhexdiisa lagu dilo caasimadna meeshaana ku ahaamaydo mana yeelayno mana laysku dulqaadanayo waxaa laga rabaa beesha aan soo sheegay oo cayr galmudug ciidankeedu waxuu diyaar u yahay iyo hay-adaha amnigu inay nimankaas soo qabtaan soona gacangeliyaan waxaa laga rabaa si dhab ah inaad u garab istaagtaan dawladda wixii hub aan haysanno iyo wixii aan hanti haysanno iyo waxaan caqli leennahay inaan nimankaas sharciga ku hor keenno dadku waa dhintaa maalin walba waa isdilaa dhimasho waa dhici jirtay ma ahan inaan muddaan u gub laakiin ummaduhu markii dhib ka dhaco qofkii la daaweeyana waa daawoobaa qofkii safri karana waa safraa qofkii kalena baadiyahayo meelahaasa laysku dilaa in caasimadda dad abri'aal lagu dilaaha waxay ka turjumaysaa ummaddaa nolosheediiyo dhan good in la geliyo taas darteed annagu inta qof naga nool yahay arrintaas ma yeelayno madhahaayo dhahaayo qabiil reer hebel oo cayr ka sii mid ahaa dhibkaan sii geystay waxaan ogahay dadku waxay sii kala sheegaanoo reer hebel cid ahaa sii socota cid reer hebela ah oo waxaan ku heshiido gaaroo ma jirto shaydaan aan ilaahay iyo rasuulkiisa midna aqoonin ayaa dhibkan ka teliyey inta wanaagga jecela ka badan waxaan rabnaa si dhaba in dawladnimada loo garab istaago nimankana lasoo gacangeliyo dawladda na la garab istaago qayimkannaga iyo sharaftannada iyo karaamadannadana meesha ay taalla inaan ka qaadno aada mahadsantiin guddoomiyaha magaalada dhusmareeb ahna duqa magaalada cabdiraxmaan geedo ayuu ahaa oo si adag uga hadlayey dhacdo fowlxun oo xale ka dhacday dhuusmareeb kadib markii la diray laba ruux oo markaa ganacsato ah aada looga yaqaanana deegaanka kuwaasoo kasoo jeeda degmada cadaado oo iyana kamid ah galmudug dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee galmudug maxamed xaashi dhowre ayaa dhankiisana si adag uga hadlay dhacdada foosha xun ee ka dhacday dhuusmareeb isagoo sidoo kale e, tilmaamay inay ka xun yihiin waxa dhacay mar welibana ay ka shaqeyn doonaan xukuumadda in markaa gacan lagu soo dhigo gacan ku dhiiglayaasha arintaa uu sheegay inay sumcadil ku tahay magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb iyo waxaa la geystayna ay tahay mid markaa saameyn ku yeelan doonta marka la eego sumcaddii iyo magacii galmudugba maadaama magaalada dhuusamareeb ay magaalo madax u tahay galmudug oo dad soomaaliyeed ay wada dhisteen waa kan wasiirka waxbarashada ee galmudug dhoore inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan runtii ka tacsiyeynaynaa falkii wuxushnimada ahay ee foolxumada ahay ee gaboodfalka ahay ee diinka diinkabaha ahay ee xalay ka dhacay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb dadka shacabka ah oo halkan isugu yimid runtii waxay muujinayaan in arrintaasi aysan raalli ka ahayn inay caasimadda aastay inay galmudug iyo dawladnimada in lagula soo duulay in dadka deegaankan deggan ee beesha gaarka ah ee u badan ee aan dhihi karno waxay marti gelinaysay dowladnimadii galmudug inay ceebaysay oo ishaarka ka jeexday inaan halkan ka muujinno ayaan halkan isugu nimid gaar ahaan bahda waxbarashada runtii waxay muujiyeen in aysan raalli ka ahayn hal iskuul oo maanta ka furnaayo caasimadda galmudug ma jiro dhammaantood waxay muujinaayeen in falkaas foolxumada ah aysan raalli ka ahayn inaan lagu bulaalaynin inaysan adeeg dowladeed mid waxbarasho iyo mid caafimaad iyo mid garsoor iyo mid ay raalli arrintaasu ay ka tahay oo runtii wax taraya inaysan jirin inay muujiyaan ayay halkan u yimaadeen shacabka iyo odayaasha iyo dhaqanka iyo mas-uuliyiinta guud ahaan halkan ka hadlaayay maanta waxaan rabnaa inaan muujinno inuu ahaay fal fulaynimo ah oo runtii nin dukaan iska gadanaya qofkii rabay inuu dagaalamo inuu nin qorasito oo iska dhicin ah oo u soo taagan inuu aaday ahayd laakiin waa fulaynimo inaad soo raadsatid nin masakiin ah oo ganacsado ah oo magaalada deggan magaaladan magaalo kasta iyo middaanba oo caasimada waxaa laga rabaa kala duwanaansho waxaa laga rabaa weliba si gaar ah haddaan u sheego kow iyo toban qabiil ayaa galmudug ku bahowday oo dhisatay kow iyo tobankii qabiil midkii idinkugu dhowaay deegaan ahaan dhalliya ahaanna idinkugu dhowaay waay midka aad disheen taas waxay ka dhigan tahay in wax aad reebaysiin inaysan jirin iyo wax la xeerinaayo sidaas ayaa waxaa loogu baahan yahay dadkanagu inay xisaabtamaan maanta hal qof oo magaaladan ku dhaqan ama magacaba sheegto oo shahar u dhaqan yahay ma jirto waxaan ballan qaadaynaa ka dawlad ahaan in marnaba aan loo dul qaadan doonin oo dembiilaha lasoo qaban doono waxaan kale oon runtii idiin ballan qaadaynaa dhaqan culummo siyaasi waxgarad cid kasta inaan inta isku nimaadno waxa maanta dhacay sidii mustaqbalka looga baaqsan lahay heerar dawladeed iyo kuwo qabiil intaba in la soo saari doono haddii ilaahay yidhaahdo oo looga baaqsanayo waxan bali dulmiga ah waxaan rabaa in aan caddayno in waxyaabahan oo kale ay yihiin waxyaabo la soo maleegay waana iska caddahay farom gumburo oo xuduudda etoobiya ah oo gudaha etoobiya ah matabaan meesha la yidhaahdo laasahaadow hananbuuro iyo caasimaddiion joogno saddexdaa shantaas dhacdo oo dad lagu dilay dhammaantood waxay hoos yimaadiin amay ka tirsan yihiin qabiilka cayrka la yidhaahdo oo caasimadda u badan waa wax la abaabulay waa wax laga shaqeeyey waa wax aan dhihi karno inay cadowga al-shabaab ay ku kala dhantaalayaan awoodda lagula dagaalamaya cadowga waxaan u baahan nahay inay dadkanagu isku duubnaadaan waxa dhacay waa wax loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo midka dulmiga geystay in la garab ma aha in la qariya ma aha in gaashan loo sameeyo ma aha qof kasta oo waxgal ah nuucaw raba ha noqdee inuu ka qayb qaataa la rabaa sidii cadowga loo soo qaban lahay dadka sida gaarka ah ay uga soo jeedaan labada walaal oo xalay la dilay oo caasimaddii galmudug oo martida ay u ahaayeen oo ay caasimaddooda inay maal gashadaan u yimaadeen runtii waxay dil ay ku tahay dadkan ayagana waxaan uga tacsiyadaynaynaa oon runtii aan hanuun ah aan u muujinaynaa waxa dhacay inaysan ayaga aysan dhib ku ahayn ay dhib ku tahay dadka caasimadda jooga aadaad u mahadsantiin maxamed xaashi dhoore wasiirka wasaaradda waxbarashada ee galmudug ayuu ahaa oosna si adag uga hadlayay dhacdadii gelgishay ee markaa deegaanada galmudug ee islamarkaana lagu dilay ganacsatada aan qabiilna loogu dilay magaala madaxdii galmudug ee dhuusamareeb dhinaca kalena iyana waxaa markaa shucuurtooda muujiyey si adag nooga hadlay dhacdadaasi qaar ka mid ah xubnaha ganacsatada ee matala marka la eego ganacsatada galmudug ama gaar ahaan magaalada dhuusamareeb gudoomiyaha ganacsatada dhuusamareeb cabduqaadir furre oo isna warbaahinta la hadlay waxa uu markaa sheegay in marxuumiinta la dilay ay ka shaqeynayeen intii aan la dilin saacado ka hor samafal iyo in markaa laga fakaro sidii dhuusamareeb loogu sameyn lahaa kanaal biyaha ka qaada iyo meelaha qaar ee biyuhu fariistaan sidii loogu sameyn lahaa biyo mareeno iyagoo samafalka iyo wanaagga ku fakarayana markaa ay direen dad wax magarato ah waa kan gudoomiyaha ganacsatada ee dhuusmareeb oo ka hadlaya waxii uu ka garanayay allahu raxmad ee marxumiinta la dilay maanta meeshaan waxaan u taagannahay barodiiqda dhibaatadii xalay ka dhacday magaalada dhuusmareeb falkii foosha xumaay oo xalay loogu geystay dadkaas masaakiinta ee ganacsatada ah waan maanta qoraxda u taagannahay marka koowaad waxaan leenahay kuwii horta dhibkaas geystay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si fudud ilaahay gacanta u soo geliyo si ayakana dhibka ay galeen looga oofiyo dhibaatada ay noo geystayna ay nooga harto raggii xalab meesha lagu laayay ee culummada ahaay aniga inta aan ka aqaano waxay ahaayeen dad noo yimid oo magaaladaas nala degan oo ganacsato ah oo culummo ah oo qur-aankooda iska akhrista shalgalaw casirkii waxaan ka wada hadlaynay magaalada dhuusamareebeed kanaalka biyaha ka qaadaya saan uga saarnaa aan lacag isugu qorayne ayadoo salaadii casir la adimay oo xasan sheekh naga dhaqaaqay salaadaan soo tukanayna aan soo tukanaynaa mar haddii adinkii dhaca farda ma yaal war aan waxan gabangabayno maya midda allah ka weyn oo yidhi ninkii marka ninkaas dilay ma umalaynaayo inuu ku gaaraayo inuu khayr ku gaaraayo ma umalaynaayo asagana dhibka adduunyadau ka tegay aqrana meel fiicanuu ka tegaa ilaahay jannadiisa wanaagsanaan uga baryaynaa intaas waxaa iisii dheer dhuusamareeb xala waxay ahayd habeen madow oo mugdi ay xalay u bilaabatay ma u malaynaayo labaatan sano oo hadda kadiba inaan ka soo kabsanayno waxa xalayna soo gaaray ilaahayna asagaa waxa waaye mataqaanaa gacantiisu ay weyn tahay wixii dhib oo dhan ilaahay hanaga qaado intaas kadib waxaan leeyahay dowladda galmudug oo ka jirta dhuusamareeb ayadaa iskugu keentay dadka soomaaliyeed dhuusamareeb ayadaa iskugu keentay ayadaa horumarka iyo keentay mataqaanaa in meeshaa la isugu yimaado oo laga wada ganacsado ayada aa ballan qaaday in dadka dhuusamareeb isagu imaanaya inay amnigooda sugayaan qof aan amnigeeda sugo karin ma jirto aan ayadu waxa waaye nin reer baadiyaa oo baadiye ka soo ortay aan iska celi karin ma jirto laakiin dowladdu waxay ballan qaaday meeshaas amnigeeda inay sugaydo ninkii magaalada fiyaalaheeda deganaayay ee canshuur bixiyaha ahay ee askarigu ku tashaayey ee hooyooyinka ku tashaayeen ee laamigu ku tashanayay ee dhammaan ummadda soomaaliyeed ku tashanayday in inta fagaaraha lagu dilo haddana la qabo waayana calolxumo waxa waaye u soo hoyatay reer dhuusamareebeed iyo dowladda galmudugba waxaan leenahaa dowladda galmudug oo laamihii amnigana nagala joogaan oo maamulkii caasimadda nagala joogo oo dhabarkayga taagan yahay oo taliyayaashii saldhigayaasha ay joogaan oo madaxweynihii ugu sarreeyey iyo wasiiradii ay joogaan barnaamijkaas sida ay wax uga qaba lahaayeen falankeeda ha galeen gacan haaraanu haddii kugu taallo waxa xaq ah inaad iska jarto inaad indhaha ka fiirsato ma ahan dadkii xala meeshaas dilay meel galmudug ka sarreeya ma jiraan diyaarada ma aysan raacin baabuurna oo bixi karaan dalka inta soo qabtaan wixii sharciga uu ka oofiyaha lagu oofiyo waana ammaadsantiin gudoomiyaha ganacsatada dhowsmareeb cabdiqaadir furre ayuu ahaa oo sheegay in nasiib darro tahay in dadkii dhacdada faash xun geystay ee dilay muwaadiniinta soomaaliyeedan waxba galabsan aan qabiil u dilay inay baxsadaan kana baxsadaan magaalo madaxdii dhuusmareeb ee galmudug iyadoo ay markaa joogaan hay amniga iyo ciidamadii amniga ee u xilsaarnaa falalka lidiya kuwa amniga inay wax ka qabtaan dhinaca kale somalilan haddii aynu eegnana mid ka mid a ah xildhibaanada somalilan oo lagu magacaabo nuur guruuje ayaa waxa uu sheegay markaa inuu isu jeedinayo xukuumadda somalilan muuse iyo golaha wakiiladuba inay kulan degdega yeeshaan soona saaran qaraar lagu laalayo gabi ahaana lagu joojinayo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya wuxuu sheegay inaysan wax badan somalilan ka faa'iideynin wadahadalada la sheegay inay marka u socdaan muddo sanado ah soomaaliya wuxuu tilmaamay in inta badan xukuumadda soomaaliya ay u muuqato mid hareer mareyso somalilan sidoo kalena ee ka shaqeynaysa wax lidi ku ah somalilan uu tilmaamay inaysan marnabo doonin in somalilan ay iskeed eh, markaa u taagnaato taa uu sheegay marka inaysan wax badan ka faa'iideen sidaa darteedna xukuumadda laga rabo gebi ahaanba inay markaa joojiso wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waa kan xildhibaan nuur guruuje oo ka mid a ah golaha wakiilada somalilan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waxay noqdeen booraan laynooga soo dhaco sidii wadahadalladaasi u bilaabmeen ba waxba ka seexa wadahadalladaasi arrinkeenniina taxadkaygayiin soomaaliyana kor bay u soo qaaday hawadani baynu ku weynay oo lagula wareegay mas-uuliyad darre innaga inaga timid maantaa soomaaliya bartirkeeda muqdisho leeda maamul baan u aqoonsan qaramada midoobey baa dagaalidhahay nagaga wada xamar oo ninkaan laydhaa ambasator baalle habeen walba ka hadlaya shalay u dambe daraada u dambaysay xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi waxaan midna ma ahayn soomaaliya kala hadli mayno waa maxay wada hadallada maxayna daba dhigay waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan inay wada hadalladaas soomaaliya somaaliya laga baxdo waa lugooyo wax allo waxaan khasaarahay ninka maynaa faa'idin xamar dagaal bay unagu wadaa madaxweynahoodii baa la midnimo waxaan ahay soomaaliya kala hadli maayo tabashooyinka waan ka qancinayaa buu leeyahay ambasatorkii qaramada midoobey u fadhiya ayaa inaga eedaynayoo lalaa saxaabada misal ma la keno kii ay wada hadallada u bilaabeenee magaciisa ma aqaano galmudug toogi jiray ayaa la ergeyga daba heshiisiintaana haalkanna waxaa lee wada hadal baa socda war wada hadal ma jiro neer wey ma jirto lacagi ma jirto waa in la joojiya wadahadalada somalilan iyo soomaaliya hadday xamal wadahadal doonayso iyo walaalnimo maxay laasxaanudu aqoonsata maxay qaramada midoobay oga ashtakeynaysaa waar waxaanu leedahay madaxweynuhu waanu afar iyo labaatan saacadood gudahood ku laalaa wadahadalkaa soomaaliya iyo soomaaliya dagaal baa inaga dhexeeya xamar dagaal siyaasadeed baa inaga dhexeeya mid xabadeed baa inaga dhexeeya waa waxaynu ku kala hellaa iyadoo xamar maalin walba jeceela qoonsanaysa waynu hadlaynaa meesha ma taallo walaa wakiiladana waxaa laga akhrin iska fadhfadhiya shir degdegaa ah loo baahan yahay oo golahan qaraar kaga soo saaray wada hadallada gebigoodaba la laalo xildhibaan nuur guruuji oo kamid a ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayuu ahaa oo sida uga hadlaya arrimaha ugu dambeeyay ku aadan eh, laascaanood ee eh, aqoonsiga xukuumadda soomaaliya ay siisay ku aadan in maamulka ay dhisteen ee kumeelgaarka ahaa marka xukuumadda soomaaliya ay aqoonsato taa uu markaa sheegay inay markaa somalilan dhibaato ku tahay taa badelkeedana looga baahan yahay xukuumaddu inay ka shaqeyso gebi ahaanba in la laalo wada wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya wali barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan knn nagala socotaan iran iiraan haddii aynu markaana ah, hogaamiyaha sare ee iiraan cali xuseen khameni ayaa waxa uu markaa ugu baaqay dhammaan dalalka muslimiinta gebi ahaanba inay joojiyaan wadashaqeynta kala dhexeysa maamulka yahuudda xiriirka diblomaasiyad iyo sidaas oo kale waxyaabaha ay kasoo dhoofsadaan iyo wadashaqeynta dhanka ganacsiga isdhaafsiga ganacsiga ee ka dhexeeya maamulka yuhuudda si maamulka yuhuudda u joojiyaan xasuuqa iyo duqeynta ay ku hayaan dadka rayidka ah duqeynta khaza waa in la joojiyaa waa khasab si deg dega weliba haddii lagu sameeyo in laga jaro maamulka yuhuudda dhaqaalaha ay ka helaan waxyaabaha ay u dhoofiyaan caalamka gaar ahaan dalalka muslimiinta waxay ku qasbanaan doonaan inay joojiyaan ayuu cali khumeyn u sheegay warbaahinta iiraan xilli uu khudbad u jeedinayay marka dalkaasi wuxuu soo jeediyey dhammaan dadka ku nool ama dalalka islaamka hogaamiyaashoodu inay qaataan qaraarka si loo joojiyo looguna cadaadiyo maamulka yahuuddu inay joojiyaan xasuuqaan loo meeldayn ay ku hayaan dadka rayidka ah wuxuu yidhi dadka khaza waxa ay markaa u muuqdaan kuwa aada u dulqaad badan dhibaato xoog le ayay wajahayaan welina ma muuqato in tallaabo la qaaday si wax looga qabto dhibaatada haysata bal eeg waxa ka dhacaya dunida ingiriiska faransiiska talyaaniga iyo mareykanka iyo dalal kaloo badan waxaa isugu soo baxay markaasi dad rayada ah oo xitaa dalalkan oo u muuqda kuwa taageersan maamulka yuhuudda inay markaa dadkan banaanbaxaya dalbanayaan iyagoo weliba dalalkan ku nool in la joojiyo xasuuqa iyo dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaad arki kartaa in iyaguba laftirkoodu marka laga soo tago hogaamiyaashooda shacabka aanay raali ka ahayn in la xasuuqo dadka rayidka ee falastiiniyiinta dunida islaamka waa qasab inay markaa qaadato go-aan ay ku joojinayso dhibaatada ka socota khaza haddii aan taa la sameyn dadka reer khaza ma aanay helin waxa ay mudnaayeen ayuu u sheegay warbaahinta cali khumeeni oo hogaamiyaha sare ee iiraan dhinaca kale weli waxaa halkeeda kasii socda duqeymaha maamulka yuhuuddu ay wadaan iyadoo khasaaraha ugu badanna uu gaaray dadka rayidka in ka badan sideed kun oo ruux ayaana ku dhimatay duqeymaha iyadoo saacad weliba ama marka la eego tobankii daqiiqaba khaza ay dadku dhimanayaan maadaama duqeymaha maamulka yuhuuddu aysan kala joogsi lahayn dhinaca kale khaza xerada qaxootiga ee loo yaqaano jabaliya ay duqeeyeen mar kale maamulka yuhuudda maalin kadib markii ay dad badan ku dhinteen duqeyn xero qaxooti ay ka geysteen oo ay ku dhinteen ilaa dad ku dhow boqol ruux dhinaca kale markii ugu horreysay tan iyo dagaalka marka uu bilowda falastiin iyo yuhuudda toddobadii bishan dhaaftay ee oktoobar waxaa markaa la arkayey gawaarida ambalaaska ee qaadaya dadka rayidka ay dhaawacaya falastiiniyiinta kuwaasi oo galaya gudaha masar kadib markii la furay marinka rafax ee dhanka masar u gudbaa ama looga gudbaba markii ugu horeysay tanii markii uu bilowday dagaalka waxaa markaa ay u muuqataa markaa in fursad ay u noqotay dadka qaba dhaawacyada haliska ah iyo qaarkood dad markaa wax looga qaban waayo xaaladooda khaza inay fursad u heleen markaa in loo gudbiyo wadanka masar si loogu soo dabiibo dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iran xuseen amiir cabdulxayn ayaa waxa uu uga digay maamulka yuhuudda sii waditaanka duqeymaha khaza inay keeni karta xumo ka dhalan karta kuna faafi karta gebi ahaanba dalalka bariga dhexe mareykanka waxa uu isagu u muuqdaa markaa mid si toosa ah u taageeraya maamulka yuhuudda maadaama xataa la sheegay in ciidamo kamid kamida ah kuwa gaarka ee mareykanku ay ka qeyb yihiin howlgallada socda oo qaarkood ayba ka dagaalamayaan sida la aaminsan yahay xadka khaza iyo maamulka yuhuudda ee barka falastiin Eh, dhinaca kalena eh, waxa uu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan eh, mareykanku waxa uu u muuqdaa mid ka difaacaya marka la eego dadka yuhuudda ama maamulka yuhuudda weerar kaga imaan karaa maleeshiyaadka iyo ururada islaamiga ee iiraan ay taageeraan kuwaasi oo bariga dhexe ka dhisan qaarkood ururo hubaysan ah oo ay ka mid yihiin xuutiyiinta yemen xisbullahda iiraan waa xisbullahda lubnaan iyo sidoo kale xubno kaleoo islaamiyiin ah oo ay ka mid yihiin dagaalyahanada ururka xamaas wuxuu sheegay in haddii si degdeg aysan u joojin maamulka yuhuudda duqeynta ay ka wadaan khaza xaaladu ay ka dari karto dagaalkuna uu ku faafi karo gebi ahaanba dalalka bariga dhexe haddii si deg dega ah xabad joojin aan loo samayn khazana aan laga joojin dhibaatada lagu hayo ay weerarayaan waxaa markaa dagaalku noqon doonaa mid markaa intan ka ballaaran cawaaqib xumada ka dhalata mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doona maamulka yuhuudda ayuu yiri xuseen amiir cabdulxayin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan dhowr jeer ayay iiraan uga digtay ee marka la eego eh, xubnaha maamulka yuhuudda dhibaatada ay ka wadaan khaza waxaa la aaminsan yahay iran inay iyadu hub iyo sidoo kale zahanad military iyo taageero dhaqaalaba siinayso ururada islaamiyiinta iyo dagaalyahanada hubaysan ee marwalba kasoo horjeeda mareykanka iyo xulafadiisa taa oo mareykanku walaaca ugu badan uu ka qaba ay tahay maadaama eh, marka la eego maraakiibta dagaalka ee ugu waaweyn mareykanku ay markan bariga dhex yimaadeen cabsi ay ka qabaan marka la eego in maamulka yuhuudda weerare ay kaga imaan karaan xuutiyiinta yemen iyadoo dhowr mar gantaaro laga soo tuuray dhankaana ay qabteen marka la eego qalabka difaaca ee maraakiibta dagaalka ee taagan badda bariga dhexe ee mareykanku ay leeyihiin qorshaha ugu weyne maraakiibtan loo keenayna bariga dhexe waa in laga difaaco maamulka yuhuudda oo cadowtooyo badan ay u qabaan dalal badan oo ku yaala bariga dhexe iyo dalal badan oo islaam ah oo ay dhibaato u geysatay horena ugu geysatay qaarkoodna ay haatan ay ku hayso eh, markaasi eh, dhinaca kalena madaxa siyaasadda ee midooda yurub joseph borel waxa uu walaac ka muujiyey duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka geysteen marinka khaza gaar ahaana xerada qaxootiga ee jabalia loo yaqaano waxaynu u soo jeedinaynaa marka la eego aragtideena ku aadan dagaalka falastiin iyo israael mar weliba way caddahay aragtideenu israel waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo balse waxaa haddana muhiima ah inay raacdo xeerarka caalamiga iyo shuruucda caalamiga ee dhigaya in la ilaaliyo xuquuqda bani-aadanimada aanan dhibaato loo geysan dadka rayidka taa ayaynu soo jeedinay mar weliba balse waxaynu ka xunnahay walaaciinana uu ku kordhayaa marka la eego dhibaatada iyo duqeynta xerada qaxootiga jabbaaliya aad ay inooga xunnahay ayuu bartiisa twitterka soo dhigay josep borrell madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub walowse sida muuqata marka laga soo tago walaac iyo iyo cambaareyn aanay wax badan marka la eego aysan ka gelin midooda yurub inay markaa laga joojiya dhibaatada dadka reer falastiin ta beddelkeedana waxay weli ku adkeysanaya inay israa'iil xaq u leedahay inay isdifaacdo taa oo u dhiganta inay weli sii duqeyn karto siina xasuuqi karta dadka rayadka ee falastiiniyiinta ee khaza ku nool weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaa dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay dilaacay dawadii nafteeda ay haweentaan ka doortay sida dayaxaanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaay heedhawaan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay heedhawaan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin

dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga dardaarana ducaduuma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy haddaganay hoydaadoy mahungowdooda caadi haddaganay hoydaadoy ma hungowdooda dagaali maayaan kuna doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuru dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geelu waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuru dhex dabaalan doonta daabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo dhex dabaalan doonta daabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa lagaa garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga daardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada luqoye haddaganay hooydaadoy amahungowdooda caali haddaganay hooydaadoy maahn gawdooda dagaalada dushoodiyo degmadaad yara bixi duudadaad mar soomaali heystii dardaaran ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanka muuse ismaaciil qaliile waxaa ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka keenan heese kale iyo warbixino kalen ayaana inoo soo socda balse marka waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale waxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin arbacada taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol iyo shanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo lixdan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii meydka allaha u naxariistee macalin nuur maxamed siyaad oo ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed ee sida weyn dalka looga yaqaanay ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labadii kun shan iyo tobankii al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday hoteel saxafi ee magaalada muqdisho qaraxyada uu weerar xigay waxaa dadkii ku geeriyooday ku jiray allah u naxariistee milkiilaha hoteelka cabdirashiid shire ilkayte jenaraal cabdikariin dhega badan oo mar soo noqday abaanduulaha ciidanka xoog iyo dad kale oo wariyaalii shacab iskugu jiray maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo labaatankii magaalada muqdisho waxaa lagu doortay kursigii ugu horreeyey ee doorashada kuraasta aqalka hoose ee gobolada waqooyi ee somalilan waxaana la doortay mahdi maxamed guuleed oo waagaasi raiisul iisul wasaare ku-xigeen ahaa maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol konton iyo shantii dhulgariir ku dhuftay caasimadda dalka bortuqiiska ee lisbon ayaa sababay dhimashada konton kun oo ruux maanta oo kale sanadkii kun siddeed talaalka xanuunka gowracatada ayaa markii ugu horraysay lasoo saaray waxaana lagu soo bandhigay magaalada baariis maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koob iyo tobankii diyaarada dagaal oo talyaanigu lahaa ayaa weerar ku qaaday dalka liibiya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labaiyo labaatankii hogaamiyihii la oran jiray mustafa kamaal ayaa qabsaday talada waddanka turkiga waxaana lagu dhawaaqay inay burburtay boqortooyadii weyneed ee cusmaaniyiinta maalintaasina waxaa lagu dhawaaqay jamhuuriyad la yidhaahdo turkiga maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol kow iyo kontonkii jabhaddii xoreynta dalka aljeeriya ayaa bilowday weerar ka dhan ah gumaystigii faransiiska oo dalkaasi haystay ugu dambeyntiina maanta oo kale dalka serbia ayaa ku biiray qaramada midoobay guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka arsan barnaamijka kulanka k way mahadsan ifraax oo nala socodsiinaysay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warkixnada kale barnaamijka hadeen si eegrana ah. xukuumadda bolivia ayaa shaaca ka qaaday gebi ahaanba inay soo afjartay xiriirkii diblomaasiyadda ee la lahayd maamulka yuhuudda sababtu waxay ku sheegtay xasuuqa iyo duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka wadaan ghaza iyo falastiin iyo dhibaatada ay ku hayeen dadka rayidka sidoo kale dalal kale oo ka mid ah dalalka dhaca qaaradda latin america ayaa waxa ay markaasi u wacdeen una yeereen danjirayaashoodii u fadhiyey tel aviv si ay wada wadatashiyo ola yeeshaan waxna uga weydiiyaan waxa ka socda ghaza iyo falastiin bolivia waxay go-aan ku gaartay gebi ahaanba inay soo afjarto joojisana xiriirkii dowlaasiyadeed ay la lahayd israa'el taasi waxaynu raacsiinaynaa cambaareynta iyo sidaynu uga xunnahay weerarka gardarrada ah iyo duqeymaha aan loo meeldayin ee milatariga israa'el ay ku hayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta taa oo ka socota khaza ayuu warbaahinta u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasaaradda arrimaha dibadda ee boliviya fredi mamani kaasi oo shir jiraacid qabtay dhinaca kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada markaa xukuumadda bolivia maria nela brada ayaa iyana shaaca ka qaaday in xukuumaddu ay ka shaqeyn doonto in gurmad iyo gargaar bini aadanimo la gaarsiiyo dadka falastiiniyiinta ee ku nool ghaza si markaa loo gargaaro maadaama ay xaalad adag ku jiraan waxaynu dalbanaynaa gebi ahaanba in la joojiyo weerarada iyo xasuuqa laga wado marinka ghaza ilaa haatan waxaa dhintay kumanaan kun oo ruux kuwa oo sidoo kale kumanaan kara lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ayay shir jaraa'id ku sheegtay wasiirka madaxtooyada ee bolivia maria nela brada sidoo kale waxaa markaa jirtay in xukuumadda israel ee yuhuudda ay bolivia ku eedeeyeen eh, marka la eego inay xiriir la leedahay dalalka markaa inta badan taageera falastiin iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas oo iyagu u yaqaanaan urur argagixiso waxaana markaa sidoo kale jirtaa in dagaalyahanada ururka xamaas ay iyagu markaasi soo dhaweeyeen go-aanka kasoo baxay bolivia ee ku aadan gebi ahaanba in lasoo afjaro xiriirka ay la leeyihiin xukuumadda yahuudda afayeen u hadlay dagaalyahanada ururka xamaasna waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay marka la eego go-aanka taariikhiga ay xukuumadda bolivia qaadatay kaasoo ku aadan gebi ahaanba inay joojiso xiriirka ay la leedahay markaa xukuumadda wadankaasi israael dhinaca kale dalalka kale ee dariska la ah bolivia ee colombiya iyo jili ayaa iyana waxay u yeerteen danjirayaashoodii u fadhiyey marka la eego tel aviv oo magaala madaxa u ha yahuuda sidoo kale waxay cambaareeyeen dhibaatada lagu haya dadka falastiin iyo xasuuqa ay maamulka yahuuddu ka wadaan ghaza waxayna ugu yeereen dhinacyada marka la eego inay isxakameeyaan xabad joojinna ay gaaraan xamaas iyo sidoo kale maamulka yuhuudda si loo badbaadiyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ay ku jiraa mid kamid a ah xaaladihii ugu adkaa oo ay soo maraan maadaama dadku ay wajahayaan eh, dhibaato xoog leh xaaladuna ay tahay mid markaa kasii daraysa ugu dambeyntiina eh, ruushka waxay markaa sheegeen inay soo saareen digniino alartia oo ku aadan sidoo kalena laga maqlay siiriga eh, markaa digniinaha ee markaa ka diga duqeymaha magaalo dekadeedka sevastopol loo yaqaano ee gacanka crimea iyo sidoo kale magaalooyin kale oo kamid ah gudaha magaalooyinkii ay qabsadeen ruushka bilowgii dagaalka waxaa lasoo wariyey markaa in qeybo badan oo gacanka krimiya kamid a ah laga maqlay siiriga digniinaha duqeymaha oo laga cabsi qabo in droniska aan duuliyaha lahayn ee ukraine ay duqeymo xoogle ka fuliyaan marka la eego gacanka krimiya oo ay markaa ruushku xoog oga qabsadeen dadka ukrein welise waxaa socda khilaafka iyo dagaalka udhexeeya ruushka iyo sidoo kale ukrein markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney dadkaygani waa xawaan caqligu waa fooraraa walahe cid cid dhaanta ma leh colaadda dhexdooda iyo inay carun daadiyaan ayaa camalkoodu yahay dhammaantood waa dad cola sidii cadow way islayn shabaabkuna way isku carin cid kala qabanaysa iyo suldaan lagu caymadiyo dugaas kala celiya ma leh waxay ceebtoodu tahay ciiddooda dugaagga degay inay ka cabsoonayaan halleelo gorgoro waxaa kaloo la yidhi qabyaalada waa lagu colooba curyaama cilad weeye baaso waaba waaba cadow la yahay war abdullah waxaad kalad ka tagtay keligii cune waa lagu cadaabaa keligii cune waa lagu ciqaabaa calooshii wax boobtaa dibbay dibbay cirib xumaataa war weli kala leeray imrigeed adduunyada waxaa jira colyo nabade ayr helo nin hoolaale caawana eh. kamay tagin ceenkaynu eh. ku ogeyn eh. waalmadoyo waxaad ka sagsay moog tahay curyaankaba cagaluuma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarayeeladan ina ku cilmi qaataan warwaaqlow adna calafka ku qoran una seegi maaye lascanuud isgaylow warkalamaanay eh. adinkaaba sidii khawaarijtii reeraha isku diraye eh. maxaad ayaga ku eedaynaysaan warkalamaana heesu waa badan yihin waxaa kaloo la yidhi eh. nin cayra weligii ceeb kama fogaade caaway u darantee xaggee baan cuskada warkalamaanay war ma haysiine khawaarij ha lala diriro markii la yidhi ummaddii baa ibliis isku jaan qaaday war miyaan hore loo dhihi ibliiskee khawaarijtu waa wada shaqeeyaan warba iyagaaba ibliisisoo laguma oran war war kasta waad ku dhex orodaane xalay rag ganacsataa oo culummaha adhuu samrabi lagu dilay waxayna kala ahaayeen sheekh xasan diir shacade iyo maxamed tahliil maxamed ragcaana oo bulshada ka xumaatana way ahaayeen dilkooda dadka magaalada deganina xalab ma aysan hoyeen caradii ay falkaa ka qaadeen maantana waxaa ka dhacay dhuusamareeb bannaanbax aad u weyn oon loo kala harin albaab ganacsina lama furin iyadoo falkii dhacay laga caraysan yahay mas-uuliyiintii bannaanbaxa ka qayb gashana waxay ballan qaadeen in sharciga la waafajin doono nimankii falkaa geystay waraabwaanguure oo xalab markii falkaasi dhacay ka xumaaday wuxuu yidhi fariimaha khawaariij kuwa caawa fuliyee fagaaraha ka geystee fidna huruday toosiyey ficilkay inay sameeyeen eh. haddaan iyaga lagu falin eh. miyaa nabad la filaya dimbiila mar baa la qabanna waatou horuu yidhi nin wax dilay haddaan la dilinoo la sii daayo eh. waxau doono waa inuu dilaasaa la dili waayaysan laymaari jarne aryaadaha waxaa kaloon dhihi lahay dilaaga waa in la diilon la daynin waa la xowdile dilayga waa in la diilon la daynin waa la xowdile war xala ugu yaabka badnaa matabaanow ka dhacay dulmiyow ku bilowda daacadowna ku dhammaaday war sidee wuxuu jiraan dulmi daacad codkuma dhammaan kare warba war soomaadan maqal xaqii baa qabtay war warkayga dhex gelinine eh. rag aana qabel nin u soo raadiyo o u dilay eh. ayaa isla markii khashaas fuliyo kii dilay hore ka dileen war nimanku maxkamad xukun fulisay ma ahayne eh. falku si aan ku talagal ahayn uu dhacay ilaahay ayaana xaq sooraaho isla markiiba xaqii ka guday shan nimaa waxaa la yidhi isi soo raacday reer hebel aan nin ka soo dilnayna isu soo raaceen wiil ahaa gudoomiyaha dhallinyarada degmada matabaan oo derbi iska fadhiyo aan balaayo filanayn ayay shantoodii mid ka mida inta kor ka tuseenay yidhaahdeen wakaasi intuu soo dil kadibna inta soo ordayu ninkii khaariji isagoo habaaska tuuraya hadda nin wax dilay waa taqaaniine ayaa kuwii soo dirayo waxay u qaateen ninkii la dil rabo soo fakaday kadibna isagiiay rasaas hugiyeen meeshii uuna ku ahaadoo ninkii uu soo dilay iyo isagiiba kalama dembayn hadda raggii dulmiga soo maleegaana qasqaasta fuliyey warkalmaanay waxaa la yidhi dembiiluhu intuu daaqayoon cidi dacwaynaynin warka iyo doodaha socdaa waa isaga daal warbo war ma haysaaniine bariga gobolka mudug dagaalka ka socda dad ehelo isku degaana walaalaahu qeexayaa haddaba wax la aqbali karana ma ahan buntlandna haddee shabaab qudhimo jooga maca daacishaa joogta xuutiyiinna waa ku soo biidhay baa la leeyahay haddee balaayaa jidha shidaal ku shubaysa garan mayne hamba kula mid baan ahayee aamu aryaadhaha inta gacanka xaq daranu disha allaha u naxariis kuwa xaqdarrada wax ku dilaayana waxaan rajayaha ciqaabtoora inay maraan muga anigu tala ahaan waxaan soo jeedi lahay dadkaan iswaadaad dilaayow inaad isdhayso waa danta Eh. anina waliifalay dadka isdilow inoo era eh. isdaaya isdaaya isdaaya eh. isdaaya walaalayaal soomaali hadday isdaaya isku daynayso waana uma dhimano nin walbaa gurigiisuu ka arkay foolxumada dagaalka sokeeye waxay u baahan tahay soomaalidu dowladnimo kale celisa maamulada dalka ka jirana waxaa laga rabaa dadkooda isdilaya in ay kala qabtaan maamulka galmudug xalay foolxumadii la yaabay iyo caasimadooda ka dhacdayna waxaan leeyahay raggan bannina inaad gacanta ku soo dhigtaan dembiilayaashii fagaarihii ay wax ku dileenna lagu toogto haddii kale meesha ma yaalay ordaha ka taga war soomaalida wii xala dhuusa mareeb ka dhaca kuma cusbao weligeeday xaqdarra isku dili jirtay waxaa yaable oo dhaqan cusuba dagaalkii baraagaa iyo baadiye ka dhaca maxaa keena caasimadda war maalin dhaweeto odayaasha shirka jaraa'id qabtay oo dhahayay haddii aan arrinta xananbuura wax laga qaban xabbadaa dhici doonta ma la soo xiray kuwaas ayagaa ka dambeeya falka xala dhacay waalma khawaariijtaa lacag soo siisay war odayaashii warkoodii oo kale waxaa ku hadlay sanatar cabdixakiin macalin marka meeshii cer laga filaya ceryaama ka timid wardhada roob noqon weyday miya ilmokiinkuwiinaya abuurkii dubay war kalemaane waxaa kaloo la yidhi dhagarqabe haldoor leynayo tolkii dhinaca saarayo ama dhaxal wadaag wada dhasho laga dhex faa'iido soomaalidaba dhax lagu arkaa waana shay dhibae haddii shabaab laga dhammayn dhul iyo ciiddeenna labad laguma dhaansanahayo waa wax noo dhimane maantaan dhufays ugu jiraa inuu dhaqaaqaaye qof kastow dagaal iyo dhanka waa jahaad dhabae dhagarqabe aabeesiyo halaqlama dhunkadaoo dhabta laguma qaati warwarka waa badiseena waxaan odhan lahaa wax inaad tarayso ma aha sama wadaagtaane walaalow walaalkaa ha oo wad u noqon war dil oo dooxnina daraja kuma helo horaa loo yidhi war isdili howaala badiya waan hool yaraayo waa leeri warraadiyo waxaan ka maqli jira xilliga colaadda aabbayaashu wiilashooday aasaan xilliga nabaddana wiilasha aabbayaashooda aasaan war waxaa la yidhi qabyaanaddu waa qarmuun qashin iyo niman waxgaran ayaa qabanqaabiye khiyaar looguma tashado war kalamaanay waxaa la yidhi markay quwa dareeyaan ay qaxara abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaaro bay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene deegaanadana qiiq ka kaceen aad u qaab darane dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqaan qoysas wada wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma gar diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlka nebigiiye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariiji al-shabaab qandhiya waa hanuun qoorta noo galaye qarni hore rasuulka ka digay sida qiraalkaa arrimahaas maraysa samigay cabdullana wuxuu yidhi how qof aan wax laga qabino qaylaysaaxaa lagu qanca qof wax laga qabino qaylaysaaxaa lagu qanca war waxaa la yidhi iyadaa ku odhanaysaa iyadu u nacabkaagu aqalkaaga duminaayo reer hebel inaga eega iyada ku odhanaysaa iyadu uu araxdaada jabinayo adna aabbaha gowraac iyadaa ku odhanaysaa iyadu uu nacabkaagu ubadkaaga qalanayo noqonkanuu adeegayaa aryaadaha abwaan mustafa wuxuu heestaas ku soo gebagabeeya ummad yahay ilaahiinna inta aad aqoontaan qabiil aayihiisa aragnaya ka soo noqda war waxaa kaloo la yidhi argagixisadani carligeenniiyo ubadkeennibay usa shaqa tageen inay ololiyaan ummad yahaykanka caragba lagu ogaa inuu aarsadee al-shabaab ka jabay baaqiga hadiyo naga soo afjara inta soo hadhana naga soo afjara waar wallaweynay war ma haysaane somalilan haddaannu nahay waxaannu gacanta ku dhignay toban nin oo ajaaniibah eh. inay argagixisan yihiinna aad baannu uga shakisannahay dhalashada marokay wataan baana la yidhi inay iska wataane suuriya bakistaan bay ka soo kala jeedaan baa layidhi inay ka yimaadeen afghanistaanna aad baan u filaynaa dee somalilan laguma dhex duuman karo eeyo tababaran bay kaysatay warwaaqlow eeyaha odayaan qaraabanoo ku ugaarsa jira ay kala baraye waxay u kala baxaan uu yidhi afar midka koowaad waa gadawaalli indhabus majaduf iyo qoorseef marka afartaa nooc kuwa aad kaysateen waa jaadkee waar kuwani waa saraakiilo way tababaran yihiin warbo war ma haysaanina madaxweyne ciidankii uu casubay hoolka madaxtooyada ku qaabilay haysana waa la qaaday waa dhiirigeliye waa la ciyaaray halla diyaargaroobana waa yidhi hadda koofiyadna waa u xidheen goortii dambe uu qudbayena wuxuu yidhi haddaan reer buntland nahay fahamka waa jecel lahay dimuqraadiyadda dadka soomaalida ugu horrayna haddaynan noqonno waa lagama maarmaan sababtoo ah hooyada federaalku de hadde waa annaga war bashiiroo buntland miyaa qaatimo lagu bedelin warbow tailah baa kaa odhanahayee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay maafka miyaa ka dhacay wargeetimirkii miyaa laysla tegey war maysamadiibaa ku soo baxay war ayagay ka dhex tolotay warkalamaanay war mahaysiine madaxweyne hore galmudug danjire maxamed axmed caalin waa xijaabtay allah u naxariisto madaxdii galmudug soo marsana waa kii labaadoo geeriyooda waxaana ka horreeyey madaxweyne danjire keymiko waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxweynayaashii kale galmudug sida madaxweynaha hadda talada haya axmed cabdikaar iyo qoorqoor hore axmed ducaale geellixaaf madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweyne senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid dumarkuu ka tegey iyo daymada caruurta dalka iyo dadkaba meel allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii amiin allahayow intii kalmanayd maqlayseen gudahaan waana intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen kenya gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luqeeya fanaanka allahu raxmed maxamed salalaan tubee xiistii aniguu helay intaa barnaamij ka lamid ku kulmi doono nabadgelyo naftaydaada hingaaro qabli kale aan ka hadhayenaftaydaada hingaaro qabli kale aan ka hadhaye anigu kaa helay hubaale hubsoodna ma ilahaysaa

naftayda adaa haleeyo ubdica shaqan ku beerenaftayda adaa haleeyo uqdica shaqan ku beere anigu kaa helay gubaale hubsaadna ilahaysaa

naftayda adow horseedo haddan hadsan waydayawga naftayda adow horseedo haddan hadsan waydayawga anigu kaa helay hubaale hubsadna maydhahaysaa

naftaydu aday ku haybin haddana ku hesho kuwayday naftaydu aday ku haybin haddana ku hesho kuwayday anigu kaa helay hubaale hubsaadnaamaylahaystaa

ntaydaada hindaaro qabli kale aan ka hadhaynftaydaada hindaaro qabli kale aan ka hadhay anigu ka helay hubaale ubsadna ma ilahaysaa